bilowgay adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada kulwacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan waa axad weeyaan taarikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka sanadku waa labada kun barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye waxaad ku dhegeysan doontaan qodobo ay ka mid yihiin ee kulmadii yuroga isir reebkiisii la ciyaaray xulka wadanka italiya ayaa afar gooli waxba ku garaacay xulka wadanka malta sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa waxaa jira kulmo xiiso badan oo la ciyaari doono caawa xulka wadanka sbein waxa uu booqan doonaa eh, norway oo norway ayaa garoonkooda ku qaabili doonta xulka wadanka spain sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulmada kaleeto ee la ciyaari doono croweshia iyo weliba xulka wadanka wels ayaa wada ciyaaraya halka wadanka turkigana uu soo dhaweyn doono xulka wadanka latfia sidoo kaleeto dhegaystayaal intuu barnaamijka socon doono waxaynu ku eegi doonaa qodobo ay ka mid yihiin maalqabeenka wadanka qatar ee sheekh qaasim ayaa gebi ahaanba isaga baxay tartankii uu ku doonayay in man united uu ku iibsado sidoo kale waxaynu eegi doonaa ninka maalqabeenka ah ee lagu magacaabo sir jem redkalef waxa uu qarka u saaran yahay la wareegitaanka kooxda kubadda cagta ma united boqolkiiba shan iyo labaatan ka mid ah ayuu doonayaa inuu iibsado kooxda kubadda cagta man united sidoo kale waxaynu eegi doonaa liverpool markan waxay doonan doonaan ciyaaryahanka lorisaney waa haddii uu ka tago mow saalax sida wararku ay sheegayaan sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa ugu yaraan lix dig ayaa ka maqnaan doona kulanka everton ee toddobaadka soo socda kooxda kubadda cagta ee liverpool qodobadaas iyo qodobo kaleeto aynu eegi doonaa dhegaystayaal waxaad ka soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal haddiinu ku bilaabanana xulka wadanka azuri oo difaacanaya koobka yuroga ee yurub ayaa xalay waxa ay garaaceen xulka wadanka malta iyagoo markaasi afar gool ku garaacay eh, xulka wadanka malta markaynu eegno azuri ama itali sanadkan waxa ay doonayaan in meel fiican ay ka gaaraan koobkan oo waxaweyaan waxay doonayaan marka hore inay u gudbaan wareega xiga ilaa wareega lixyo iyadoona xulka wadanka itali todobaadkan gudihiisa ay u noqon doonto todobaad wanaagsan ama todobaad aad aadxun markaynu eegno guushii ay ka gaareen xulka wadanka maanta waxa ay ka dhigan tahay in hadda toban dhibcood ay leeyihiin xulka wadanka itali iyagoo ka dambeeya saddex dhibcood xulka kaalinta koowaad ku jira ee wadanka ingiriiska ama england markaynu eegno kulanka wuxuu ahaa kulan aad udu xiiso badnaa sanadkan tababare eh, lusiano sbeleti aad iyo aad ayuu u khatar badan yahay oo kulmadii ugu dambeysayba oo waxaa weeyaan waa ambitin tan iyo markii dabcan loo magacaabay tababaraha xulka wadanka talyaaniga xalayna waxa uu guul ka gaaray xulka wadanka maalta markaynu eegno eh, waxaa jira ciyaaryahaanka xulka waddanka itali isagoo da weyn jira oo soddon sano jira waxa uu noqday ciryaankii ugu horeeya taariikhda oo safashadiisii ugu horeeyay shabaqa soo taabtaa ee itali ciyaaryaankan waxaa layidhaahdaa jocomo eh, eh, beneventura waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada qadka dhexe ee eh, xil ciyaareedkan kaga ciyaari doona waa ciyaaryahan weyn waxa uu dhashay abaaaaankii agoosto kun sagaal sagaalkii ayuu dhashay oo waa hadda waa soddoniafar san jir ciyaaryaankan waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta fiorentina sanadkana eh, sbaleti ayaa soo xushay oo soo qaatayba markaynu eegno eh, isaga ayaa goolka bilaabay kadibna berardi ayaa laba gool ugu shubay berardi aad ayaa loo ammaanayaa oo ciyaaryahaankan waxa weyaan isagu waa mid ka mid ah ciyaaryahanada eh, aadka ugu khatarta badan xulkaha wadanka italy Eh, ninka la yidhaahdo eh, dominico berardi isagu kooxaba waaweyn inta badan way doondoonayaan laakiin kooxda kubadda cagta sasulu ayuu u ciyaaraa ciyaaryahankan ayaa ka mid ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan ee xulka wadanka italy ciyaaryahankan hore wuxuu usoo ciyaari jiray kooxda kubadda cagta yuventus eh, waxaana sidoo kaleet uu ku biiray mar markii ugu dambeysana kii kii ayuu ciyaarayay markaasi ayuu ku biiray kooxda kubadda cagta sasuul oo uu hadda ka tirsan yahay ciyaaryahankan markaynu eegno waa ciyaaryahan weerar ah oo markii la eego xilli ciyaareedkii ugu yaraan ninkan waxa uu dhaliyaa toban gool wax ka badan tusaalaaan kale de eh, shantii ama shantii sana ugu dambeysay sasuula u ciyaarayay mar waxau dheeliyay saddex gool mar shaniyo toban gool mar toddobiyo toban gool mar afariyo toban gool mar toban gool marka ciyaaryahankan waxaa laleeyahay kooxo waaweyn ayaa maqaadan kareysa xataa kooxda kubadda cagta yuventus waa macquul in ciyaaryahankan mar kaleeto ay soo ceshtaan oo ay gacanta eh, ku dhigaan eh, isaga ayaa laba gool dhaliyay sidoo kaleeto ninka kale ee lagu magacaabo david faratesi isaguna waa ciyaaryahan mustaqbal ah waxa uu ciyaara kooxda kubadda cagta inter milan laakiin waxa uu loon ahaan ugu jooga ama ama ahaan kooxda kubadda cagta sasulo marka labada ciyaaryahan ee sasulo xalay waxaa weeyaan saddex gool ayay dhaliyeen mid labo gool berardia uu dhaliyey midna waxaa dhaliyay ninka la yidhaahdo david eh, faratesi markaynu eegno ciyaaryahaano dahabi jiil dahabi ayay haystaan talyaaniga oo ciyaaryahaanada inta badan waa dayar sida ciyaaryahanka lagu magacaabo moses ken ninka lagu magacaabo eh, resbadori oo naaboli u ciyaara ciyaaryahankan waa jir waxaa lagu magacaabaa jukomo eh, rasbadori waxauu dhashay sideed iyo tobankii februaayo marka naaboli ayuu ka tirsan yahay waana ciyaaryahaan markii la eego eh, qeybta weerarka ugu ciyaara kooxda naaboli iyo weliba xulka wadanka italy sida ninka lagu magacaabo eh, berela berela isagana waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada mustaqbalka ah waa sano jir waxa uu dhashay toddobadii februaayo kunsagaalboqolsagaashantoddobadii magaalada lagu magacaabo kagaledi ayuu ku dhashay marka isaguna waa ciyaaryahanka inter milan marka laakiin waxaweyaan ah xulka wadanka italy ayuu ka tirsan yahay oo waxaweya xulkiisii sidoo kaleeto lokoteli isaguna waxa weyaan waa la ammaanayaa ciyaaryahankan waa ciyaaryahanad mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu yaraan shanta sano iyo lix sano soo socda wuu ciyaari doonaa ninka lagu magacaabo manuel lokoteli isagu wuxuu ciyaaraa kooxda kubadda cagta yuventus waa shan iyo labaatan sana jir wuxuu dhashay isagu kun sagaal boqol sagaashan ku dhashay marka ciyaaryahankan isagana waa uu khatar badanya sida bastoni mansini dormian iyo ninka lagu magacaabo dimarco iyo weliba golhayaha kooxda b g sidoo kaleetana xolka wadanka italy ninka lagu magacaabo jan luco danaroma marka sanadkan waxay doonayaan italy inay markaasi dabcan cadarada ay sii wataan iyadoona eh, shantii kulan ee ugu dambeysay yuroga isreereebkiisii ayay ciyaareen shantaasi kulan saddex ka ah ay badiyeen hada jeer ayaa la garaacay hal jeerna barbadhac ayay galeen toban gool ay dhaliyeen difaacoodii oo wanaagsan yaha keliya afar gool ayaa laga dhaliyay shan kulan oo ay ciyaareen marka eh, waynu arki doonaa marka toddobaadkan haddii talyaaniga uu garaaci doono xulka wadanka ingiriiska markaynu eegno talyaaniga ingiriiska waxa weyaan waxaa ka dhexeeya carqalado ama dagaal xoogan oo markii aynu eegno waxaynu ognahay sanadkii hore xulka wadanka ama ingiriiska ama england ayaa laga qaaday koobka yuroga markaasina xulka wadanka eh, talyaaniga ayaa dabcan garaacay oo markii la eegana eh, dabcan hal gooli waxbaayay ku garaaceen waxayna ahayd aaaakii setembar kii markaasi oo ay markaa ay ciyaarayeen uefa nation leaga laakiin waxaa jiray kulankii yuroga ahaa kii markaasina xulka wadanka itali saddex gool iyo laba kaga qaaday yurogii eh, kii markaasina talyaaniga ayaa dabcan yurogaasi ku guuleystay waana yurogii ugu dambeysay weyaan markaasi oo badardi goolka dhaliyey laakiin laga qabtay beleti eh, banuji dhaliyey eh, ninka lagu magacaabo benedeshki isagu dhaliyey gorgino laakiin laga qabtay laakiin saddexda ciyaaryahan ingiriiska sida marcus rashford jordan sancho iyo bukayo saka ayaa lawada qabtay kadibna waxaweyaan koobkii waxaaba ku guuleystayba wadanka itali marka talyaaniga waxa weyaan Eh, kolay waynu arki doonaa sanadkan haddii ay difaacan karayaan yuroga oo ay sanadkii iyo labaatanka ah oo ay ku guuleysteen sama ale sidoo kaleetana dhegeystayaal haddiinu eegnaa kulmada kale jira caawa markaynu eegno xulka wadanka norway iyo weliba sbain ayaa wada ciyaari doona waa kulan xiiso badan haalan ayaa ka hor doona xulka wadanka sbain norway markaynu eegno xil ciyaareedkan way ku xun tahay inkastoo toban dhibcood ay leeyihiin sbain labaiy toban uu leeyahay scotland laga yaaban yahay oo keliya hal dhibcay u baahanyaan kulanka soo socda haddii ay badiyaan kaalinta koowaad ay kusoo bixi karayaan haddii markaa dabcan ay kulanka soo socda dhibco helaan ama ay badiyaanba hadaba kulankan caawa ah, norway iyo weliba xulka wadanka sbein kulan xiiso badan ayuu noqon doonaa tobanka habeenimo rubi toban ayuuna ama lagu ciyaari doonaa garoonka weyn ee lagu magacaabo level stadium ee ku yaala wadanka norway iyadoona markaynu eegno wadanka norway iyo weliba xulka wadanka sbein oo sbein ayaa lix jeer ka xulka wadanka norway halka norway keliya uu guulaystay hal jeer laba jeerna barbadhac la galay kulankii ugu dambeeyey xalka wadanka sbain ayaa saddex gooli waxbaa ku garaacay oo ciyaaryahaanada sida ninka lagu magacaabo dani olmow joselu oo laba goola ah. saddex gool ay kaga adkaadeen kulankii ugu dambeeyey shaniylabaatankii maaj ee isla sanadkan markaynu eegnana xulka wadanka norway kulankii ugu dambeeyey sbain iyo waliba norway wada ciyaarayeen kulankaasi waxaanan ciyaareen ciyaaryaanka la yiraahdo irin halan laakiin kulanka caawa waa diyaar wuxuuna doonayaa halan inuu markaa dabcan eh, xulkiisii meel fiican uu gaarsiiyo sidoo kaleetana dabcan uu koobkan meel fiican ka gaaro haddii caawa dhibcaga qaataan xulka wadanka norway saddex toban ay tegi doonaan oo sbain ayay ka sarmari doonaan marka kulankan maadaama xulka wadanka norway garoonkooda ay ku ciyaari doonaan muhiim ay noqon doonaan sidoo kale sbainna waa kulan xiiso badan oo inaba aan caadi ahayn haddii sbain laga badiyo waxa weeyaan taagtaag ayay geli doonaan oo xaaladooda ma sahlanaan doonto weli gurubyada ayay ku hari karayaan yuroga xil ciyaareedka soo socda ee lagu qaban doono wadanka jarmalka markaynu eegno shantii kulan ugu dambeysay ee wadanka norway uu ciyaarayay afar jeer kamid ah ayuu guuleystay halka hal jeer ay barbaro ama hal kulan ay barbadhac la garaacay labiyo hal lagu garaacay wadanka scotland ayaana labiyo hal ku garaacay halka wadanka sbain waxa weeyaan kulamadii ugu dambeysayba uu ambiitin ahaa oo aan la garaacin su-aalahaan oo kaleeto waxa ay garaaceen xulka wadanka scotland oo kulankii ugu dambeeyey oo kaalinta koowaad kaga jira gruubka waxay lix gool waxba ku garaaceen xulka wadanka cubrus waxay toddoba gool ku garaaceen xulka wadanka georgia waxa ay garaaceen oo shan gool iyo afar gool ay ku garaaceen xulka eh, wadanka croatia oo dhanka goolkulaada waxaay garaaceen talyaaniga oo labiyo halaf ah laakiin guuldaro waxaa ugu dambeysay xulka wadanka sbain maaj ayaa ugu dambeysay markaasina xulka wadanka scotland ayaa laba iyo waxba ku garaacay scott mactomany ayaana labada goolba ka dheliya xulka wadanka sbain marka kulanka marka waa uu xiise badan yahay haalan markaynu eegno waa mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu wanaagsan dunida sanadanba haalan waa nin inabaanan caadi ahayn wayaan kulankii ugu dambeeyey waxa uu dheliyay laba gool isagoo markaasi dabcan xulkiisii dabcan taariikh ka sameynaya oo ciyaaryahaankan aad iyo aad ayuu u maskax fududyahay tusaalahaan kale xulka wadanka norway waxa uu u ciyaaray kulamo gaaraya kulan waxaana uu dheliyey gool marka waad dareemi kartaa goolashiisii iyo weliba kulmadiisii waa isku mid weyaan isagoo afar gooli caawiyey marka xidigan innaba caadi maaha xil ciyaareedkanna durba waxa uu sii marayaa goolal oo ugu yaraan gool ayuu xil ciyaareedkan lix gool ayuu dheliyey xulkiisii halkana kooxdiisana uu dhaliyay sideed gool laba goolna uu caawiya koox cagta masiti labaiyo toban kulan uu ciyaaray marka ciyaaryaankan inaba caadi maaha xil ciyaareedkii hore isagoo markaa dabcan konton iyo kulan ayuu ciyaaray oo mansiti uu ciyaaray konton iyo saddexdaba konton laba gool ayuu dhaliyay marka waad dareemi kartaa haalan inuu yahay wiil mucjisa ah oo inabaanan caadi ahayn marka caawa laakiin waxaa looga fadhiyaa in waddankiisii meel fiican gaarsiiyo oo uu markaa dabcan garaaco xulka wadanka sbein oo ay wada ciyaari doonaan sbein shan kulan uu ciyaaray yuroga sareebkiisii shantaasi kulan afar ka ah ayuu guuleystay halka wadanka norway iyagu waxaweyaan lix kulan oo ciyaareen saddex kulan ayay badiyeen hal jeer ayay barbaraacgeen laba jeerna waa garaacay kow gool ay dhaleen sideed gool ayaa laga dheliyay keliya norway ma joogo haalan waxaa jira ciyaaryahaanka ama kabtanka kooxda kubadda cagta ganars waana ninka lagu magacaabo martin odigad kabtan odigad ayaana ka hor imaan doona xulka wadanka sbain marka waynu arki doonaa haddii odigad weliba haalan ay dabcan cadaadiqada ka dhigi doonaan oo ay garaaci doonaan xulka wadanka sbain laakiin sbain waxa weyaan aad iyo aad u khatar badan yahay oo markii la eego waxay haystaan ciyaaryahaano inaban caadiyan caawan waxaa iska hor imaan doona haalan iyo rudri rudri iyo haalan waxay ka wada tirsan yihiin kooxda kubadda cagta mcity laakiin caawa iyaga ayaa wada dagaalami doona oo dabcan dagaal adag ayaa dhexmari doona markaynu eegno xulka wadanka sbain waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golhay unai simon baldi laborte normand dani karfahal ninka lagu magacaabo michael marino rudri gafi ayay ku ciyaari karayaan oo markii la eego inkastoo dabcan eh, shaxdaasi uu yahay shax markaa macquulaysan lakiin waxay ku ciyaari karayaan golhay simon baldi laborte ninka lagu magacaabo eh, dabcan rudri iyo gafi ciyaaryahanadaasi waa diyaar weeyaan oo way ku ciyaari karayaan markii ugu dambeysana ay ku ciyaarayeen shaxdanba oo yani kulankii ugu dambeeyey sbain ayaa markaas galaacay xulka wadanka lagu magacaabo ee scotland waana kulankii labaiyotobankii oktoobar dhexmaray labo maalin ka hor markaasina dani kafahal iyo ninka lagu magacaabo gafi iyo michael morino yerzibal iyo murata iyo ferantores markaasina alfaro murata ayaa markaa mid ka mida ah goolasha ka dhaliyay markanu arki doono caawa hadii markaas dabcan sbain iyaguna ay garaaci doonaan norway ama norway la garaaci doon lakiin waa kulan xiisa badan caawa tobanka habeenimo weliba dhiman ay wada ciyaari doonaan wadan wagaag dhanka kalena ah ee dhegeystayaal haddii aan waagnana horarka kale ee jira Eh, markii aanu eegno waxaa jira eh, ugu yaraan shan xidig oo markaa dabcan kulanka ilclassico aanan ciyaari doonin iyadoona kooxda kubadda cagta eh, baarsha xidigahaasi shan ka ah ay maqnaan doonaan oo roberto lwandiski uu ka yahay laakiin markaynu eegno kulanka ilclassico kulan xiise badan oo markii la eego laakiin baarsha xilli ciyaareed kan haddii ciyaaryahanadaasi ay kasii maqnaadaan oo shanta ciyaaryahaan roberto lwandiski uu hogaaminayo xaalada way kusii xumaan kartaa oo markii la eego eh, markaynu egnana michael arteta sanadkan waxaa looga fadhiyaa in markaa koob weyn uu qaado kooxda kubadda cagta ganaris ganaris sanadkan markaynu eegno ciyaaryahaano tayalahay wataan haddaba eh, ciyaaryaankii hore ee kooxda kubadda cagta ganaris sidoo kale chelsea iyo barsha soo maray sforikas ayaa sheegay in michael arteta uu qadka dhexe weerarka ka ciyaarsiiyo xidiga digl rice eh, halka uu ka ciyaarsiiyo inta badan lambarka lixaad ama qadka dhexe ee difaaca wuxuu leeyahay awood jireed diglras ayuu ka hadlayaa waxa ay ka caawin karaysaa kooxda inay buuxiso boos badan oo ka mid ah garoonka ayuu yidhi sesfabricas haddii uu ciyaaro lambarka lixaad ama qadka dhexe ee difaaca waxa uu luminayaa awood badan ayuu sii raacsiiyey wuxuu leeyahay waxa aan qabaa in awood uu u leeyahay inuu dhiibo kubada ugu dambeynna uu dabcan dilinta ganaaxa sida rudri camal uu noqdo waxaad arkaysa uu leeyahay rudri waayadanba wuxuu bilaabay gooldhalin marka waxaad dareemaysaa in markaa rudri qaybta dambe difaaca shaqada qabanayaan laakiin weerarka uu caawin doono mar ama uu caawiyaba inta badanba waxauu marar badan aragnay isaga oo jooga diilinta ganaaxa waxaana uu diil rice leeyahay awoodda sida rudri oo kale ayuu leeyahay ninka la yidhaahdo sis eh, fabricas rice ayaa arsenaal eh, uga ciyaara qadka dhexe difaaca isagoo buuxinaya booska thomas berty kaas oo dhaawaca markaasi muddooyinka ugudib ay ku maqnaa laakiin thomas berty haddii uu yimaado waxaweyaan diglaras waxaa looga baahan yahay in qaybta hore uu caawiyo weeryahanada uu caawiyo marka arsenal weeryahanadii sanadkan ma oo marka la eego weli waxaa laleeyahay arsenal eh, waa in markaa dabcan weeryahan ay soo qaataan iyadoona diglan rice markaa dabcan laleeyahay markan waa in la ciyaarsiiyaa qaybta hore oo la caawiyaa ama ay caawiyaan weeryahanada markaynu eegno waxa laga weydiiyey go-aanka ciyaaryahanka ninka lagu magacaabo edin katia oo sanadkan waxa weeyaan mid ka mid a ah ciyaaryahan ugu muhiimsan arsenaal ah. waxaa la weydiiyey arsenal ma u baahan tahay weryahan wuxuu leeyahay waxay ahayd in mar hore arrinta ay xaliyaan wuxuu leeyahay markii aan ka hadlo tababare michael arteta iyo qorshayaasha wuxuu leeyahay xaqiiqda weryahan waa in u baahnin ayuu leeyahay anama u baahannahayba waxaana uu shaaca ka qaaday in arsenal weli ay u baahan tahay laakiin boosas badan ayaan buuxin kara ayuu leeyahy lakiin waynu jeclaan lahayn ayuu leeyahay ciyaaryaankan edi inkatia oo isagu ka hadlay arsenal in waryahaan ay u baahan tahay in kale dhanka kaleetana haddiianu eegnana ah, chelsea ugu dambeetii waxaynu ognahay in saddexdii kulan ugu dambeysaba ay guul gaarayeen xaaladoodii iska degan tahay laakiin markan waxaa la sheegay sababta ay u qaateen ciyaaryaanka col balmer oo ay mansityn sidoo kaleeta u ogolaatay kooxda kubadda cagta masiti ayaa qandaraas cusub waqti dheer ah siinaysa xidiga hadaada yar ee lagu magacaabo oscar bob waxayna ka cabsanayaan in markaa wadadii uu maray coil balmer inuu maro isagana oscar bob xidigan labaatan jirka ayaa la filayaa in saddex jibaar mushaarka uu qaato hadda la siin doono boob ayaa laba sano uga dhiman yahay heshiiskiisa haatan waxaana uu toddobaadkii mushaarahaan u qaadan doonaa labaiyo kun oo geni laakiin waxaa haatan loo siiyaa soddon kun oo geni ama waxaa loo siin doonaa soddon kun maadama hadda labaiyo kun oo qaato xiddigan ayaana lagu soo waramayaa inuu sabab u yahay in masiti xiddiga col balmer oo ay ogolaatay inuu ku biiro kooxda chelsia sabab la xidhiirin ciyaaryaankan heshiiskiisii uu dhudhowaa gordiool ayaana si weyn ula dhacsan ciyaaryahanka bob marka waxaa leeyahay maadaama col belmer uu ka tagay kooxda kubadda cagta masiti ma doonayaan ciyaaryahankan col belmer in ciyaaryahankan eh, oscar bob wey inay marka laakiin col belmer ciyaaryahankan innaba caadi maaha saddex ama waxaa leeyahay labo gool ayuu markaasi dabcan laba gool ayuu asistgeliyey hal gool ayuu dhaliy marka ciyaaryahankan caadi maa col belmer waxaan la saadaalinaya kulanka arsenal xataa in ciyaaryahankan lagu soo bilaabi doono maadaama uu yahay ciyaaryahan aad i aad u khatar badan weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal markana haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta liverpool ayaa bartilmaameed xoogan waxay ka dhigan doontaa ciyaaryaanka lagu magacaabo lerisani si ay markaa ugu buuxiyaan booska mow saalax oo la filayo in xil ciyaareedkan haddii u dhammaado ka tegi doono kooxda kubadda cagta ee liverpool saney waxauu ka mid ahaa ciyaaryahanadii ugu muhiimsanaa kooxda kubadda cagta mancity sidoo kaleetana bayer mulich waxaweyaan hadda waa mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan saalax ayaa xiise ka helaya horyaalka sacuudiga suuqa hagaagan laakiin kooxda kubadda cagta liverpool ayaa diiday dhammaadka eh, dalabyadii u yimid xidigan reer masar ee mow saalaxe waxaa la rumaysan yahay in liverpool ay diiday dalab boqoliyo milyan ah oo ay kooxda al itixaadi ku dooneysay saxiixa reer masar ee mow saalaxe sida laga soo xigtay wargeyska miror kooxda kubadda cagta liverpool ayaa filaysa in ay lumiso mo saalax dhammaadka hel ciyaareedkan iyada xiisaha sacuudiga uu ka imaanayu yahay mid aad iyo aad u xoogan sidaas darteeda kooxda kubadda cagta liverpool ayaa haatan diyaarinaysa bedelka suurtagalka ah in xidiganka iyo sodon sano jirka ah lagu bedelo sidoo kaletana leresane ay soo qaataan kooxda kubadda cagta ee liverpool wararka ayaa sheegaya in liverpool ay xitaa diyaar u tahay inay u jabiso rikoorkeeda suuqa kala iibsiga oo ah siddeetan milyan oo ay lasoo saxiixdeen ciyaaryahanka lagu magacaabo darwin nunis oo ah ciyaaryahanka taariikhda ee lacagta ugu badan ay ka bixisay kooxda kubadda cagta liverpool ee darwin nunise waxaana laleeyahay kooxda kubadda cagta liverpool waxay diyaar u tahay in mow saalax bedelkiisi saane ay ka dhigtaan haddaba saane isagu waxa weeyaan booska mow saalax ma buuxin karaya hadaba mow saalax waa mid ka mid ah xidigaha ugu qatarta badan taariikhda soo maray kooxda kubadda cagta liverpool sidoo kale kooxda kubadda cagta liverpool aada iyo aad ay ugu adkaan doontaa in mow saalax booskiisii ay helaan inkastoo saani uu yahay xidig wanaagsan laakiin saani halkan wida kuxun yahay waxaa weeyaan ma kuu ciyaari karayo oo inta badan dhaawiciisii ayaa badan marka saani waxaa leeyahay koley liverpool way doonayaan oo ciyaaryahankan way soo qaadan karayaan laakiin keliya saani keliya marbaane waxaa jira ciyaaryahanka loogu magacaabo federicio kiesa oo kooxda kubadda cagta yuventus u ciyaara kooxda kubadda cagta liverpool diyaaray u tahay kiesa inay soo qaataan xataa waxaa jira ciyaaryahaan kale oo aad aad u khatar badan oo isagu waxaa weeyaan dhanka eh, horyaalka faransiiska u ciyaara oo garabka eh, midig ka ciyaara marka ciyaaryahankaasna way doonayaan weli lama shaacan ciyaaryahanka magaciisa laakiin waxaa jira ciyaaryahan faransiiska ciyaara oo liverpool ay doonayaan bedelka mow inay ka laakiin hadda warku waxay sheegayaan in mow saalax waxa weeyaan haddii uu baxo sahaney eh, ay dalab xooggana ka gudbin doonaan xilli ciyaareedka soo socda dhanka kalena isla wararka kooxda kubada cagta liverpoolna haddiinu eegnana waxaa la ciyaari doonaa toddobaadka soo socda kulanka meerisa derbiga kadib fasaxa xulalka iyadoona kooxda kubada cagta liverpool ee dabcan ay ka maqnaan doonaan xidigo muhiim ah ee kulanka xifaaltanka aadka u sareeya ee everton ay wada ciyaari doonaan toddobaadka soo socda anfield stadium ay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta liverpool kooxda kubadda cagta everton markiinu egno kooxda kubadda cagta everton iyo liverpool waa laba kooxood oo markii la eego aad u dagaalama waana derbiga weyn ee maarisa derbi loo yaqaano waa mid ka mid ah derbiyada ugu adag markii la eego horyaalka wadanka ingiriiska liverpool ayaa kulanka soo galaysa iyaga oo ay ka maqan yihiin xidiga badan oo muhiim ah oo sabab la xiriira dhaawac ay kaga maqnaan karayaan haddaba markaynu eegno xidigaha ka maqnaan karaya koox kubadda cagta liverpool kulankaasi everton waxaa leeyahay waxaa ka mid ah ciyaaryaanka lagu magacaabo andy robertson daafaca bidix ayaa garabka ka dhaawacmay xili uu u ciyaarayay xulkiisii ee todobaadkan marka waa todobaadkii hore weyaan waxaa soo warinaya in ciyaaryahankan uu dhaawacmay marka ciyaaryahankan waxaa laleeyahay ma ciyaari doon kulankaasi inkastoo war rasmi aysan soo saarin kooxda kubadda cagta liverpool laakiin ciyaaryahankan maadaama uu garabka ka dhaawacmay waxaa laleeyahay ma ciyaari doono kulanka marka robertson innaba caadi maaha marka garabkiisii bidixna marka la eego waa ciyaaryahan ku wanaagsan oo waxaa weeyaan ninkan waa mid kamid a ah ciyaaryahanada dhiiga leh ee kooxda kubadda cagta liverpool u ciyaara marka haddii uu maqan yahana kole waxaa la ciyaarsiin doonaa ciyaaryahanka lagu magacaabo tesimikas oo booskiisii booxin doona dhan kalena waxaa ka maqnaan doona kooxda kubadda cagta liverpool godigagbo xidigan ereer holland ayaa goolaliyey guuldaradii sports laakiin sidoo kale waxa uu eh, kulankaasi kasoo gaaray dhaawac aad u badan yordan colob ayaa sheegay inuu haysto fursad fiican oo uu kusoo laaban karo ama kusoo laaban karayo kadib ee nasashada laakiin waxaa leeyahay kulanka everton ma ciyaari doono ciyaaryahankan oo ugu yaraan waxaa la filayaa in ciyaaryahankan uu soo laabto gabagabada bisha aynu ku guda jirno oktoobar marka goodi kagbano waxaa leeyahay kulankaasi ma ciyaari doono oo lama heli doono sidoo kaleeto markaynu eegnan waxaa la heli doona ninka layihahdo tiago alcantara inkastoo kooxda kubadda liverpool ay waxaweyaan markaan ay hilmaameen tiago alcantara laakiin Eh, xidigan reer sbain ayaa waxa uu dhaawac kasoo gaaray sinta eh, muddo lix bilood ayuuna maqan yahay xitaa hadii uu kusoo laabtana ama uu soo laabtana waxaa leeyahay kulamada ma ciyaari doon maadaama ciyaaryahaano eh, ka yar ay joogaan dhan kaleetana markaynu eegno ciyaartooyda maqan sida ciyaaryahaanka lagu magacaabo keleher oo kale golhayaha isagu waxa weyaan waa uu maqan yahay sidoo kaleeto stephen bejsetic xilli ciyaareedkii hore markii fabinho uu muuqday ama u muuqday mid markaasi dabcan u adkeysan waaya xilli ciyaareedkiisii xumaa waxa weeyaan booskiisii waxaa buuxiyay ciyaaryahanka lagu magacaabo basetic waxaana ciyaaryahankan uu mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu khatarta badnaa xil ciyaareedka hore kooxda kubadda cagta liverpool ciyaaryahanka basetic isaga waxaa weeyaan aad iyo aad uu khatar badan yahay laakiin waxaa weeyaan ciyaaryahankan waa maqnaan doonaa waxaana lasoo warinaya in ciyaaryahaankan waxa weeyaan uu soo laaban doono bishan aynu kudu jirno markii ay dhammaato bisha kow ayuu soo laaban doonaa sidoo kale waxaa jira ciyaaryahan lagu magacaabo egonor eh, baleley ciyaaryahankan isaguna waa ciyaaryahan daayara marka isagana waa ciyaari doono laakiin ciyaaryahanada ugu muhiimsan waa ninka la yiraahdo godi gegbo iyo weliba robertson inta kale ciyaaryahanada kale waxa weyaan micno ma lahan laakiin labadan ciyaaryahan robertson iyo weliba godi gegbo markaynu eegno liverpool weerarkoodii aad iyaad ugu khatar badan yahay markaynu eegno diego jota oo kale waxaa weyaan luis dias darwin nonis mow saalax marka godi gegbo lakiin wuu maqanyaa kulanka iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool sanadkan ay doonayaan in meel fiican ay ka gaaraan horyaalka brmeliga liverpool sanadkan way ku guuleysan karayaan horyaalka brmeliga sababta ay tahay liverpool markaynu eegno sanadkan haddii ay wacdiradoodii ay wataan meel fiican way ka gaari karayaan horyaalka sababtay tahay masiti way ka jiiftaa arsenal way la dagaalami karayaan arsenal inaba caadimaa sanadkan arsenal ayaa fursadda u fiican haysata liverpoolna fursadda u haystaa mar walba masitina ku guuleysiga horyaalka brmeliga ma laga saari karayo sababtay tahay waa koox aadiyaed u khatar badan marka waynu arki doonaa haddii kooxda kubadda cagta liverpool ee sanadkan meel fiican ka gaari karayaan horyaalka brmer leaga marka sanadkan liverpool waxa weeyaan koley waxay doonayaan in koob ay ku guuleystaan haddii ay noqon lahayd yurub league ama horyaalka brmer league ugu dambeyntiina dhegeystayaal haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta ma united waxaa weeyaan waxay aad iyo aad uga xuman yihiin ama ay ka xanaaqsan yihiin in maalqabeenada wadanka qatar ay isaga baxeen tartanka ay ugu jireen iibsiga kooxda kubadda cagta ma united e ninka la yidhaahdo sheekh qaasim bin maxamed athani ayaa lagu soo waramayaa inuu si rasmi ah dalabkiisii ku laabtay ama gebi ahaanba uu dabcan uu diiday inuu dalabka gudbiyo kooxda kubadda cagta ma united iyadoo maalqabeenka reer qatar uu aaminsan yahay in qiimaha milkiilayaasha united dalbanayaan uu yahay mid markaasi xaddhaaf ah bishii nofembar ee lasoo dhaafay kooxda ama reerka la yidhaahdo galasaray waxay muujisay rabitaan ah inay galaan wadahadal eh, ku saabsan iibka naadiga waxaana sheekh qaasim loo arkaa inuu yahay kan ugu cadacaddaa laakiin ugu dambeetii waxaweyaan tartankii uu ka baxay maadaama eh, kooxda kubadda cagta united ay doonayeen inay markaas shiiqan ka iibiyaan haddaba warar badan ayaa sheegaya in sheekh qaasim uu hadda go'aansaday inuu si rasmiya ah uga baxo tartankan ee saxafiga lagu magacaabo ben jacobes ayaa sheegay in maal qabeenada qatar ay lacag dhan shan bilyan miiska ay saareen si ay u iibsadaan kooxda laakiin iminkan waxay dareemayaan inayna bilkiilayaasha kooxda diyaar u ahayn ee united marka sidoo kaleeto shiikha ayaa waxa uu arkaa qiimaha kooxda in markaasi dabcan lasii kordhinayo ugu yaraan lix bilyan macquul maahan ayuu leeyahay shiikha arrintan ayaana ka xanaajisay taageerayaasha kooxda kubadda cagta united kuwaasi oo doonayay in maamulka haatan iska iibiyaan laakiin waxa weyaan kooxda kubadda cagta united weli hadda waxaa leeyahay waxaa ku dhow maalqabeen la yidhaahdo oo aad aad badan isagu laakiin boqolkiiba shan labaatan keliya ku yeelan doonaa waxa la yidhaahdaa maalqabeenkan waxaa la yidhaahdaa maalqabeenkan serjim waxaa la yidhaahdaa waxaa lagu soo warmayaa inuu dhammaystirayo iibsiga saamiga shan iyo labaatan boqolkiiba kooxda kubadda cagta united kadib markii uu sheikh qaasim isaga baxay tartanka gebi ahaanba markiinu eegno eh, ninka la maalqabeenka ah ayaa waxa uu doonayaa in boqolkiiba shan labaatan keliya kula hadlo sarjem ninkan waa nin maalqabeen ah waa mid kamid a ah maalqabeenada ingiriiska ugu lacagta badan laakiin taageerayaasha kooxda kubadda cagta united ma qanacsana maadaama ninkan aysan doonayn ay doonayeen shiiqa laakiin waxaa leeyahay ugu dambeetii waxa weyaan xaalada kooxda kubadda cagta united shiiqa waa uu ka baxay waxaana hadda leeyahay ugu dambeetii serjam ni layihaahdo waxaa laleeyahay boqolkiiba ku iibsan doonaa marka arinta sheekh qaasim inuu iibsan doono oo carab iibsan doonto kooxda kubadda cagta unitedna intaas ayay kusoo gabagabowday guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiya magaalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynaa barnaamijkan barnaamijka sixda nala kulan